بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد وتتعين وي واجبي أن كلمة أن أيا واجبي idaa xallad markay degto maxallal faacili meel faacil markay degto naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi awalam yakfihim miyuuna ku fillayn annaa anzalnaa inaan soo dejinnay ama soo dejinta iyadu miyayna ku fillayn ow amase maxalla naa'ibilfaacili naa'ibulfaacil meeshiisa marka ay degto sida qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow uuxiya ilaya waa la ii waxyooday annahu istamaca dhegaysi baa la ii waxyooday nafarun guruub uu i dhegaystay oo min aljinni jinka ah ow maxalla almafcuuli bihi mafcuulu bihi meeshiisa marka ay dhacdo cashirkeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa hamsaha inna marka la qiimaynayo qaabka loogu dhawaaqayo waa saddex dhawaaq mar waxaa waajiba in inna loogu dhawaaqo hamsaha la kasriyo sagaal meelood ayay inna waajib tahay cashirkeennii shalay ayaynu ku soo dhigannay sagaalka meelood ee inna in loogu dhawaaqaa waajibka ay tahay waa inna cashirkeenna maanta waxaan ku arkaynaa shan meelood oo in anna loogu dhawaaqa ay waajib tahay anna in loogu dhawaaqa ay waajib tahay waa shan meelood kitaabkeennu wuxuu ka tegey ilaa afar kalena wuu ka tegey oo anna loogu dhawaaqayo laakiin shantaasaan ku soo ururinayna shanta meelood ee annadu ay waajibto waa cashirkeennan maanta waxaa jira ilaa afar meelood oo labada wejiba ay bannaan yihiinoo saa doonto ugu dhawaaq lagu odhan ama anna ugu dhawaaq ama inna ugu dhawaaq afar meelood oo jawaasul amrayna ayaa iyaguna jira haddaba shanta meelood ee anna in hamsaha la fadxiyaa ay waajibka tahay shantaa ayaynu hadda halkan ka bilaabaynaa kow marka ay annada iyo ismigeega iyo khabarkeegu meel faacil ay dhacaan u fiirsa hadda annadani waa masderiyo ismigeegan iyo khabarkeegan masder laga dhalaalinayo ayaa faacila haddii annada iyo ismigeega iyo khabarkeegu meel faacil dhacaan inna in loogu dhawaaqaa waa mustaxiil anna ayaa loogu dhawaaqi waa markay meel faacil dhacaan waa kow laba hadday meel naa'ibu faacil dhacaan iyadana anna ayaa loogu dhawaaqi saddex hadday meel mafcuulun bihi dhacaan mafcuulun bihi booskiisii inta ficil iyo faacil la sheego ayaa mafcuulun bihiga ka saddexaad laga dhigaya meel mafcuulun bihi haday dhacaanna anna ayaa loogu dhawaaqi waa mas'alada saddexaad afar meel mubtade hadday dhacaan mubtade haddii ay mubtade booskiisii ay dhacaan oo khabarkiina uu joogo meel mubtadena meeshani ay tahay anna in loogu dhawaaqaa waajib ah shan xaraf jaar hadduu ku biiro oo calaa anna la yidhaah ama daalika bianna allaha la yidhaah bianna xaraf jaarba hadduu ku biiro inna looguma dhawaaqi karo anna ayaa loogu dhawaaqaya culimo shantaa jeer ayuu sheekheennu inoo tilmaamay in anna loogu dhawaaqaa waajib inay tahay anna in loogu dhawaaqaa waajib inay tahay wa tatacayanu waxaa caynoobi anna kelmadda anna ah ayaa caynoobi oo say u caynoobi anna in loogu dhawaaqo ayaa waajibi laakiin inna looguma dhawaaqi karo oo waa khalad luqadda laga galay inna lama odhan karo anna ayaa la odhan kow idaa xallad markay degto maxallal faacili meel faacil markay degto haddii annada iyo ismigeega iyo khabarkeeguba meel faacil ay degaan anna ayaa loogu dhawaaqi naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi awalam yakfihim miyuuna ku fillayn annaa anzalnaa soo dejintayadii miyayna ku fillayn ficilku waa yakfi oo fa'duu ku joogaa awalam yakfihim himtan ad arkaysiin waa mafcuulun bihi oo waa kuwii lagu filaanayey annaa anzalnaa ereyga anna annadu waa xaraf naasikha oo mubtadiya khabar dusha ka gala naadan aynu arkaynaa waa ismu anna oo waa kii mubtadaha ahaan jiray anzalnaa waa ficil iyo faacil ficilkaa iyo faacilkaasaa fii maxalli rafcin khabaru anna ah haddaba annaa anzalnaa masder laga dhalaalinayo ilain annadu inay adawaatulmasder tahay meelo badan baan ku soo dhiganay masder laga dhalaalinayo anna anzalna ayaa faacil ah oo yakfi faacil u ah ficilka yakfia ah faacilkeegu waa anna anzalna masder laga dhalaalinayo masderkaas sidee loo dhalaalin waxaa loo dhalaalinayaa ficilka anzalaa ah, ayaa ifcaal loogu dhawaaqi ifcaal sarfigu ifcaal wuxuu u yaqaan ayaa anzalo loogu dhawaaqi markaasaa naada loo idaafayn awalam yakfihim miyuuna ku fillayn inzaalunaa soo dejinta iyadu ereygaa inzaal wuu godan yahay waana ka wax ku fillaanaya ee faacilka ah ayuu noqonaya ow amase maxalla naa'ibilfaacil faacilka ka naa'ibka ka a ah meeshiisa hadday dhacdo oo masderka ay dhalaalinaysaa booskaa uu buuxiyo iyadana waxaa loogu waxaa la odhanayaa anna oo waxa mamnuuca in inna loogu dhawaaqo aayadda qur'aanka ah ee kar tusaale ahaan eeg qul waxaa tidhaa nebi maxamedow uuxiya waa la waxyooday ilaya anaa la ii waxyooday annahu istamaca inuu dhegaystay nafarun guruub min aljinni jinka ka tirsani haddaba aayaddaa qur'aanka ah uuxiya waa ficil maadi oo majhuula anna waa xaraf naasikha ismigii waa annahu ha'da ku jirta khabarkiina waa jumla ficiliya oo istamaca nafarun oo ficil iyo faacil ah masder laga dhalaalinayo oo istimaacu nafarin la odhanayo masderkaa ayaa uuxiya naa'ibu faacil u ah haddaba anna in loogu dhawaaqaa waajib weeye qul waxaa tidhaha nebi maxamedow uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday istimaacu nafarin guruub inuu i dhegaystay oo min aljinni jinka ka tirsan jin ayaa i dhegaystay sidaa ayaa la ii waxyooday buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam masaajid baa laga dhisay halkay aayaddaasi ku soo degtay nebigu isagoo maraya bartii hadda waa masaajid qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni istamaca masderkeega oo istimaac loogu dhawaaqo ereygaa istimaaca ah ayaa naa'ibu faacil noqonaya oo uuxiyo naa'ibu faacil u ah waxaa kaloo aayadda qur'aanka ah laga yaabaa inay culimmada macallimiinta ee qiraa'aadku ay xasuustaan in aayaadka ah suuradda annahuda in inahu la akriyi karo inahu haddii inahu la akriyi karo waajibnimadeennii xaggay maraysaa aynu lahayn anna unbaa waajibaya markaas waxaa wuxuu noqonayaa tawjiihaasi ereyga ilayaa ayaa naa'ibu faacil laga dhigaya ilaya uuxiya ilaya ilanjaariya majruurku naa'ibu faacil buu noqon jiray hadaba haddii uuxiyo aan naaibu faacil ka dhigno ilaya haddaan naaibu faacil ka dhigno oo uuxiyo aynu uga dhigno anahu stamacada waa la kasrini markaa laakiin haddii anahu stamaca naa'ibu faacil laga dhigayo in la fadxiyo ayaa waajib ah baryo ma aha waa arrin lagu qasban yahay waa mas'alada labaad mas'alada saddexaad ow maxalla lmafcuuli bihi halkaa mafcuuli bihi maydin bihi ma ku daray ow maxalla lmafcuuli bihi mafcuulun bihi meeshiisa haddii ay dhacdo meel mafcuulun bihi hadday dhacdo iyadana anna ayaa loogu dhawaaqi waajibna weeyaan fadxahaa anna hamsiheyga hamsaheyga la fadxinayo walaa takhaafuuna ma baqaysiin annakum idinku ashraktum inaad shariig yeesheen bilaahi ilaahay inaad u shariig yeesheen takhaafuuna waa ficil iyo faacil ficilka mudaaricee takhaafuuna waa marfuuc calaamatu rafcuhuna waa hubuutu nuun ilayn afcaalu lkhamse ayuu ka socdaaye takhaafuuna waawuljamaacada ku jirta ayaa fii maxalli rafcin faacil ah annadu waa xaraf naasikha kumtuna waa ismigeegii annakum ashraktum waa ficil iyo faacil jumladaa ficiliyada ah fii maxalli rafcin khabaru anna ah anna ayaa ismigeega iyo khabarkeega masder loo bedelayaa mafcuulun bihiya walaa takhaafuuna kama baqaysiin ishraakakum shariig yeelidiinna bilaahi ilaahay aad u shariig yeesheen war idinkuba ilaahay baad u shariig yeesheene kamana baqaysiine ilaaha xaqa ah een caabudayo sideen uga baqaa sanamkiinna waa mas'aladii saddexaad mas'alada afraad ee anna in loogu dhawaaqaa waajib ay tahay waa ow maxallal mubtada'i meel mubtade haddii ay dhacdo meel mubtade anna ayaa loogu dhawaaqi oo inna in loogu dhawaaqaa waa mamnuuc naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa ayuu ka mid yahay annaka adigu taraa inaad arkaysid al arda arlada khaashicatan iyadoo khushuucsan aayadaha ilaahay lagu rumaynayo waxa ka mid a arlada iyo dhulka ayaad arki iyadoo khushuucsan wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashicatan waxaan doonaynaa aayaddaa qur'aanka ah min aayaatihi jaar iyo majruurka ku jiraa waa khabar soo qadimay annaka annadu waa xaraf naasikha annaka kaafka ku jiraa waa ismu anna oo fii maxalli nasbina tara alarda khaashicatan waa ficil iyo laba mafcuulun bihi iyo faacilkuna waa mustatir jumlada haddaba tara alarda khaashicatan ee ficilka iyo labada mafcuulun bihi iyo faacilka ah ayaa fii maxalli rafcin khabaru anna ah annadaasaa masder ay dhalaalinaysaa uu noqonayaa mubtade waxayna taqdiirtu ahaan wa min aayaatihi aayadaha ilaahay waxaa ka mid a ru'yatuka aragtidaada alarda arlada aad aragto khaashicatan iyadoo khushuucsan aayadaha ilaahay lagu rumaynayo ayay ka mid tahay arlada inaad aragto iyadoo khushuucsan waa mas'aladii afraadtaasina tashanaad waa xaraf jaar hadduu dusha ka galo ow amase dakhala waxa gelay ow amase dakhala marka uu galo calayhaa xarafka naasikha ah ee annada ah xarfuljari xaraf jaar markuu dusha ka galo sida naxwu qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kale daalika kaasi waxa weeyi biana allaha bisababi ana allaha ilaahay huwa alxaqu xaq inuu yahay haddaba ereyga daalika ihi waa ismu ishaare daalikadu ismu ishaare ayay noqonaysaa waana mubtade biana allaha markaynu nidhaa ba'du waa xaraf jaar annadu waa xaraf naasikha allaha waa ismu anna oo mansuuba alxaquna waa khabaru anna oo marfuuca haddaba jumlada ana allaha huwa alxaqu masder laga dhalaalinayo ayay ba'du jaraysaa ba'da daalika bianna allaha ku jirta ba'daas ayaa masder sidaynu ognahay annada iyo ismigeega iyo khabarkeega laga dhalaalinayo ayay jaraysaa ba'daasi daalika kaasi bianna allaha waa ilaahay inuu yahay huwa alxaqu xaq inuu yahay haddaba mar kastoo annada xaraf jaar uu xagga hore ka maro inna in loogu dhawaaqaa waa mamnuuc anna in loogu dhawaaqo ayaa waajiba dalika bianna allaha huwa alxaqu wayajuusu waxa bannaan alamraani laba amar shantii mas'alo ayaynu halkaa kaga soo baxnay ee anna in loogu dhawaaqaa ay waajibka ahayd afar mas'alo ayuu sheekheennu ka aamusay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen afar mas'alo culimada qaarna waxay yidhaahdeen saddex mas'alo ayuu sheekhu ka aamusay oo mas'aladii anna in loogu dhawaaqayay waajibka ahayd ay tahay waxaa ka mid a haddii annada ismigeega iyo khabarkeegu meel mudaafun ilayhi ay noqdaan meel mudaafun ilayhi sida innahu la xaqun milamaa annakum tandiquun milamaa annakum eeg miladu waa mudaaf maadaasina waa silo annakum tandiquun ismigiiyo khabarka masderka laga dhalaalinayo ayaa mudaafun ilayhi amiliduna waa mudaafkii waxay ka dhigan tahay oo kale innahu la xaqun waa dhab mila nudqikum hadalkiina oo kale siduu hadalkaagu u dhab u yahay ayaa waxaa lagugu arsaaqay ee ilaahay kuu qoray ama kuu qadarayna saasoo kaleu dhab u yahay haddaba haddii mudaafun ilayhi meeshiisa ay dhacaan iyadana anna in loogu dhawaaqo waajib weeyaan waa masale uu sheekheenu ka tegey marka mudaafunleyhiga ay dhacdo waxaa kaluu sheekheenu ka tegey haddii annada ismigeega iyo khabarkeeguba ay laabudda ama laa maxaalata ereyga ah ay daba dhacaan laabudda ama laa maxaala waxaan idhi laa maxaalata anaka daahibun shakila-aan kii taga ayaa tahay laa maxaalata anaka daahibun shakila-aan kii taga ayaa tahay haddaba ereyga laa maxaalata ah annaka daahibun baa ka dambaysa anna kadaa in sidaynu xaraf jaar baa ka xadfan meesha eeg xaraf jaar ayaa ka xadfan meesha laa maxaalata fii dihaabika bay ka dhigan tahay haddaba waa xarafkii jaarnaayoo qadarnaa laakiin ardaygu aan indhaha dheerayn ee luqadda bilowga ku ihi xarafka jaar ee xadfan ma fahmayo mana garanayo waxaa isaga loogu soo dhoweeyin laa maxaalata annaka daahibun laa maxaalata ayay daba dhacday ama laabudda ayay daba dhacday waa mas'alo labaad oo sheekheennu uu ka aamusay waxaa kaloo la mid ah oo mas'alada saddexaadu sheekhu ka aamusay ah haddii ay khabar dhacdo oo ismu macno ay khabar u dhacdo ismu macnahaasoon qowl ahayn waxaan ku idhi ictiqaadi annahu faadilu ictiqaadi an qaa'ilkuna una dee mid ahayn ictiqaadi annahu faadilun haddaan idhaa waa mas'ale ay waajib tahay inaan annahu ugu dhawaaqo ilayn khabar bay noqotay mubtaduhuna waa ismul itiqaadiah ictiqaadii ah ayuu iska noqday an qowlna ma aha markaa waa mas'ale saddexaad oo sheekheennu uu ka aamusay mas'aladaasina waxaa jirta mas'alo afraad oo ah annada ismigeega iyo khabarkeegu hadduu taabic noqdo kuwa aan soo sheegnay mid ka midana uu taabicu noqdo taabicaasi waxa isla soo hoosgeli kara inay beddel noqdaan annada ismigeega iyo khabarkeegii iyo inay macduuf noqdaan haddii macduuf ay yihiin waxaad odhan udkuruu xusa nicmatii nicmadayda allatii nicmada ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey wa annii fadaltukum anidani waa macduufo waad aragtaa waxaana lagu cadfay mufradka udkuruu nicmatii nicmatii oo dee mafcuulun bihii iska ah ayaa lagu cadfay kolkaa wa annii fadaltukum inaan idin fadilayna xusa weeyaan haddaba haddii lagu cadfo mufrad annada ismigeega iyo khabarkeegu hadduu taabic noqdo wuxuu taabica u yahayna uu mufrad noqdo anna in loogu dhawaaqaa waajib weeye wa annii fadaltukum haddaba waa cadafnimo waxaa laga yaabaa bedelnimo inuu kani u soo arooro sida aayadda kale ilaahay uu ku leeyahay wa waid nebi maxamedow markii ka sheekee yacidukum ilaahay uu idiin ballan qaaday ixda daa'ifatayn labada guruub mid ahaan annahaa lakum waa annahaa lakum taa annahaa lakum waa bedel waxayna bedel ka tahay ixda aa'ifatayn annaha lakum waxaynu culima halkaa ka arkaynaa inuu sheekhu afar mas'ale ka aamusay haddaan beddelka iyo cadafka kala qaadnana inuu sheekhu shan su'aalood ka aamusay wuxuu matniga ku sheegayna shan ay ahaayeen toban jeer ayaa anna in la fadxiyaa ay waajib tahay ama sagaal jeer ayaa anna in la fadxiyaa ay waajib tahay ama siddeed jeer badhe watatacayanu wayuan cafwan wayajuuzu lamraan waxaynu maraynaa labada amar markay bannaanaanayaan labada amar ee bannaanaanaya waxa weeyi in inna loogu dhawaaqaana way kuu bannaan tahay in anna loogu dhawaaqaana way kuu bannaan tahay labada amarba waa mustawi adiga ayaa khiyaarka iskale kaa doonto qaado wayajuusu waxa bannaan alamraani labadii amar labada amar waa kasru hamsati inna iyo wa fatxu hamsatiha in anna loogu dhawaaqo ama inna loogu dhawaaqo kasraha ayaa xoog badan sidaynu ognahay inna ilan jumlo mustaqil ah ayuu hadalku noqonaya annana jumlo mustaqil ah noqon maayo wayajuusu waxa bannaan alamraani labada amar ayaa bannaan bacda faai ljazaa'i fa'da faa'uljazaha ah gadaashiisa ama debadiisa haddaad aragto fa faa'uljaza'a waxaynu ogeyn jawaasimta labada ficil jasmisa in jawaabkooga mararka qaar uu fa qaadan jiray ama idaa haddaba jawaabku markuu fa qaato fa'daasi hadday inna ku xigto oo fa inna la yidhaa faauljazaha waxaa kuugu bannaan innada ka dambaysa laba weji ama fa inna dhe ama fa anna dhe labada way kuu bannaan yihiin aayaddan qur'aanka abal ah hadda eeg ilaahay baa yidhi man camila ninka camal sameeya minkum isagoo idinka idinka mida mu'miniinay suu'an xumo qofka sameeya bijahaalatin isagoo jahli ku sugan oo aqoon iyo bayino iyo xujo aan haysan hadduu jahli ahaan qofku xumo u sameeyo aayadda soo akhri faanahu gafuuru raxiim faanahu gafuuru raxiim haddaba faanahu gafuuru raxiim annadaasi fa'dani waa faauljazi oo man laba ficil jasminaysa ayaa meesha taallo oo man caamila ah faanahudaa laba weji baa ku bannaan culimmada qiraa'aadkuna labada wejiba way akhriyeen waxaad odhanaysaa fa annahu afuurun raxiim baad odhan ama fa innahu afuurun raxiim baad odhan fa anna ugu dhawaaq ama fa inna ugu dhawaaq ka alla kaa doonto ayaad ugu dhawaaqaysaa fa annahu isagu kafuurun dembiguu dhaafaa raxiimun uuna naxariistaa wa bacda idaa waa mas'aladii koobaad haddii haddii faauljazo ay inna daba dhacdo laba weji ayaa kuugu bannaan ama inna ugu dhawaaq ama anna ugu dhawaaq labada wejiba khiyaarka adigaa iskale mas'alada labaad ee labada weji ay bannaanaanayso waa bacda idaa alfujaa'iya idaada kedada ku tusta kedo fujaa'i waa kedo idaada degdega ku tusta ama kedada ku tusta ereyga daba dhacaa ma anna ayuu noqon mise inna ayuu noqon wa bacda idaa idaa gadaasheedana sidaas oo kale weeye idaadii alfujaa'iyati fujaa'iyada ahayd sida kharajtu waan baxay fa idaa ina zaydan qaa'imun waaba zayd oo taagan kharajtu waan baxay fa idaa ina zaydan qaa'imun waaba zayd oo taagan haddaba markaynu eegno fa idaa waa fujaa'iyo idaadaa fujaa'iyada ah innada daba dhacday laba weji ayaa luga alcarabiya kuugu bannaan ama fa idaa ina zaydan qaa'imun ugu dhawaaq ama fa idaa ana zaydan qaa'imun ugu dhawaaq anna ugu dhawaaq ama inna ugu dhawaaq labaduba waa iskugu kaamid mas'alada saddexaad markay meel tacliila dhacdo tacliil cillo iyo sabab markay meesheeda dhacdo wa idaa waqacad iyo markay dhacdo fii mawdici tacliili tacliil iyo cillo meesheeda markay dhacdo sida nadcuuhu ilaahay ayaanu caabudaynay ama aanu baryaynay innahu ilaahay huwa isagu albaru waa mid baariya alraxiimu oo raxiim ah oo naxariis badan aayadda qur'aanka ah rabbi wuxuu inagu leeyahay nadcuuhu inahu huwa albaru raxiim inahudaasay laba weji ku bannaan tahay ama inahu baynu odhan ama anahu baynu odhan aayaddana rabbi wuxuu inoogu warramayey ahlu jannuhu inay sheekaystaan ahlu naarkuna way wada hadlaan oo gaarka ahlu naar wada hadlayaa way jiraan ahlu naar ahlu naar la hadlaya ayaa jira ahlu jannuhuna sidoodaba way wada sheekaystaan oo ahlujanno janno la sheekaysanaya aayadani haddaba waa ahlujanno janno la sheekaysanaya ahlu naarka iyo ahlu jannuhuna way wada sheekaystaan kii ahlu jannaha ahaa ayaa la hadlaya ahlu naarkii markaasuu odhanaya ayuu la hadlaya ayuu odhanaya waad sigtay inaad i halaagto haddii ilaahay raxmadiisu ayna i badbaadin lahayn inkita laturdiin inkita laturdiin waad sigtay inaad i halaagto waa ahlu jannihii hadlaya ahlu naarkana ula hadlaya waxaa jira ahlu naarkuna uu hadliyo ahlu jannaha uula hadli sida ay ku odhanayaan afiiduu calayna min alma aw mima razaqakum allah waa ahlu naar hadlaya oo ahlu janno la hadlaya haddaba aayaddani waa ahlu jannihii iyo ahlu jannuhu markay sheekaysanayaan waxay odhanayaan hebelow jannada maxaad ku soo gashay ar hebel horta waa adigan ahlu jannada ahe jannada maxaad ku soo gashay camalka ilaahay fadligiisa kadib ilaahay sababkaaga dhigay ee jannada ku soo gashay bal ii sheeg way isa su'aalayaan markaa maxay ku jawaabayaan waxay odhanayaan innaa kunnaa min qablu nadcuuhu waxaanu ahaan jirnay horay kuwa ilaahay u caabuda ilaahay baanu soo caabudi jirnay adduunyadii innahu huwa albaru raxiim ilaahay waa baari waana raxiim raxmadiisa ayuu iska kaaya siiyey haddaba inahudaa ayaa maadaamay tacliil tahay maadaamay cillo iyo sabab tahay oo ilaahay barri baari weeyi ilaahay raxiim weeye raxmaddaa iyo birigaa dartii ayaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabudnay ama jannadiisa uu nagu siiyey haddaba tacliilkaas ayay laba weji kuugu bannaanaadeen ama inahu akhri ama anahu akhri waxaa ka mid ah qofka xaajigiihi markuu ereyadan ku dhawaaqayo labayka ina alxamda wanicmata lak labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk labayka ina alxamda wanicmata laka wlmulk laa shariika lak labayka ina alxamda markaa tidhaa labayka ilaahayow ku ajiibay ajiibid ajiibid ka dambaysa ina alxamda sababtu waxa weeye ina alxamda xamdiga oo dhan wa nicmata iyo nicmada oo dhaniba laka adigay kuu sugnaadeen waa tacliil markaa ama labayka ina alxamda dheh ama labayka ana alxamda dheh waa mawdicu tacliil waa mas'alada saddexaad oo mawdicu tacliil ayay noqonaysaa mas'aladaa saddexaad ayuu sheekhu ku daayey mas'aladii afraad ee lagu odhan jiray haddii innadu ay khabar dhacdo oo qowl ay khabar u dhacdo oo qaa'ilku uu midoobo wuu iskaga aamusay mas'aladii noocaa ahaydna oo sheekheennu wuu ka tegey wa yajuusu waxa bannaan alamraani labada amar ayaa bannaan labada amar waa in anna loogu dhawaaqo iyo in inna loogu dhawaaqo bacda faa'il jazaa'i fa'da faa'ul jazaha a dabadiisa ayay bannaan yihiin sida man camila ka sameeya minkum kiiyo idinka idinka tirsan suu'an xumo ka sameeya bijahaalatin bisababi jahaalatin jahli dartiina u sameeya ilaa qowlihi ilaahay qowlkiisa inta laga gaadhayo fa annahu ilaahay ghafuurun dembiguu aad u dhaafaa raxiimun aadna waa u naxariistaa wa bacda idaa alfujaa'iya iyo idaada fujaa'iyada a sida kharajtu waan baxay fa idaa ina zaydan waaba zaydoo qaa'imun taagan wa idaa waqacad iyo marka ay dhacdo fii mawdici tacliil meel tacliila markay dhacdo sida nadcuuhu ilaahay ayaanu caabudaynay innahu ilaahay huwa isagu albaru isagaa baariya alraxiimu isagaana raxmad leh labayka ilaahow ku ajiibay ina alxamda sababtu waxa weeye xamdiga iyo wa nicmata nicmaduba laka adigunbay kuu sugnaadeen saddexdaa jeer ayay laba weji bannaan yihiin mas'alada afraadna wuu ka aamusay oo anna iyo inna way kuu bannaan yihiin labaduba inta badanna qur'aanka ku soo arooray meelaha aan tilmaanay quraadu laba weji ayay akhriyaan inta badan quraada haddaad u fiirsatiin laba weji ayay quraadu akhriyayaan watadkhulu laamu libtidaa'i bacda inna almaksuura lixdii xaraf ee naasikha ahaa inna ayaa ka mid ahayd laam laamulibtide la yidhaa ayay inna la gooni tahay inna keligeed laam bay qaadataa laamkaasina afar meelood mid ahaan ayuu gelayaa ama khabarka inna ayuu laamku geli ama ismiga inna ayuu laamku geli ama macmuululkhabarka ayuu laamku geli ama damiirulfasliga ayuu laamku geli laamka innada u goonida ihi afartaas mid ahaan ayuu gelayaa qofku luqawi markuu yahay wuu ka dheeraanayaa ama wuu iska ilaalinayaa inuu anna khabarkeega laam ku daro anna xajaaj binu yuusuf athaqafi ninkii la odhan jiray maali qur'aanka aad buu u yaqaanay aad buu qur'aanka xaafid buu ahaa ilaa xad ah xajaaj binu yuusuf suuratu alcaadiyaat isagoo maalin akhriyaya aayaddan qur'aanka ah ayuu akhriyey wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid aayaddaa qur'aanka ah ayuu akhriyayay oo markaas eh, eh, maxaa ka dambeeyey wainahu lixubi alkhayri la shadiid wainahu lixubi alkhayri la shadiid afalaa yaclamu idaa bucira ma fi اlqubuur waxusila ma fi suduur ina rabbahum bihim yowmaidin lakhabiir aayadda haddan buu akhriyayey wuxuu akhriyayey ina rabbahum bihim yowmaidin lakhabiir halkaa markuu marayuunbuu akhriyey ina rabbahum ti unbuu xajaaj akhriyey ana rabbahum ana rabbahum markuu akhriyey weligii aayad dib uguma noqon jirin qur'aanka ma geli jirin aad buu uga dadaali jiray inuun khalad gelin markuu ana khaldanaaye inuu dib isku saxay ahayde halkuu ina rabbahum ka lahaa anna rabbahu markuu yidhi khaladkaa ku dhacay ogaanuguma dhici khaladkaa ayuu la khabiir laamkii ka jaray markii dambe ana rabbahum bihim yowmaidin khabiirun buu yidhi oo haddaan la khabiir laamka ku daro dee khalad kaloo luqa aan gelayaa buu yidhi ile meeshii buu anna ka dhigaya annadu waa ka mamnuuc laamka annadu waa ka mamnuuc khabarkeega iyo ismigeega iyo damiirulfasligeegu inuu laam qaata waa ka mamnuu ereygu hadduu anna noqdo laamku waa ka mamnuuc laamka yaa iskale inna unbaa um iskale inna inna unbaa um laam qaadanaysa inna rabbahum bihim idin la yowmaidin lahabiir lakhabiir laamkaasi waa annanimada ayaa loo siiyey hadday anna ah inanimadaa loo siiyey inna hadday anna noqon lahayd lama siiyeen waxa uga de u fududaayo dembi aan ku ahaateen inuu aayadda intuu dib ugu laabto halkii anna rabbahum uu ka yidhi uu maxay ka soo yidhaa inna rabbahum oo laamkan dambe aayadda ku jira carabi ahaan inuuna u qiimaynine qur'aan ahaan intuu u qiimeeyo inuu dib isku soo saxo ayaa ka wanaagsanayd luqadda aad buu u yaqaanay qur'aanka waa laga yaabay ninka maalin ninbaa maalin kelmad luqaa u hoosaasi is yidhi salaad subax ayuu ku yidhi saxaabada ila ninku xantiisa fulaygu xantiisa ma mooge war horta aniga maxaad iga aaminsan tihiin buu yidhi raggii baa ka aamusay maxaad iga aaminsan tihiin nin nooceeya ma nin qiimo badan ma nin raxmad badan ma nin dilaa'a horta maxaad iga aaminsan tihiin mid baa adkaysa waay markuu ku celceliyeyoo markaasuu yidhi anta fiina alqasid alcaadil anta fiina alqaasid alcaadil ninkan odhanaya adigu dhexdayada waxa tahay qaasid caadila wuxuu moodsiinayaa qaasidka iyo wuxuu uga dhigayaa wallahu yuxibu lmuqsitiin ilaahay wuu jecel yahay dadka muqsidiintaee cadaaladda sameeya ayay ahayd maogtahay isagu muqsid ma odhan dee muxuu yidhi laakiin qaasid waana caadilna waa tahay qaasidna waa tahay buu yidhi xajaaj wuu fahmay markaasuu waxaad u jeedda ma garanaysaa qaasidka wa ama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama xataban xaabada naarta qaasidku waa qofka cadaaladda aan aqoonin ee jaa'irka a ah weeye ereygan caadil ah sawma arkaysid hebel waa caadil ereygan caadilka ah sidiisa ha qaadanin aadil sidiisa looma qaato dee caadilka waxa ka dambeeya ayuu macnihiisu ku xidhmaa eeg caadilun cadaalad buu sameeyey oo wuu toosnaaday way noqota oo xukunkiibuu cadaalad ku sameeyey waxa kale noqotaa caadilun wuu leexday xaqiibuu ka leexday cadala canhu haddii la yidhaah waa baydhidda qofka aan xaqa aan xaqa raacin ee xaqa ka fogaada ayaa caadilun la yidhaahdaa kolkaa wuu u sheegay wuxu uhi qaasidka kaasaad uga jeedaana caadilkana almaa'il can ilxaq baad ula jeedaa buu ka xaqa ka leexday ayaad ula jeedaa buu wuu fahmay ninkuna intaasi u jeeday ninka lahaa anta ficina alqaasid alcaadil intaa ayuu ula jeeday kolkaa luqawi luqawi luqawi luqawi buu ahaa xagga kalena dee xaafid xaafid mutqina buu ahaa qur-aanka marka la eego maalin salaad isagoo ku jira ayuu aayad keri waayey salaadda dhexdeedii buu aayad kari waayey aayaddii markuu kari waayey ayuu aayad kale iska bilaabo markaasuu yidhi way ku dhegtay moogtahay ruduuha calaya buu ii sheega ruduuhaa calaya waa maxay macnaheegu ii soo celiya war ii sheega weeyi salaaddu may ka jabaysaa nin aayad akhriyey kama jabayso haddaad aayad akrido adoo salaada ku jira salaadii salaaddii kaama jabayso ruduuhaa calaya war ii sheega markaasaa cidna way la hadli weyday salaad ku jiraa markaasuu aayad kale soo qaatay markaasu maa lakum laa tantiquun war waad wada aamusantihiinoo ma hadlaysiina maxaa idin helay ma cid baa u jooqi cidna way u jooqi weyday markaasuu ihi kaanahum khushubun musanada geeda la taagtaagay baad moodaa geeda la taagtaagay ayaad moodaa cidna way u juuqi weyday aayad kaluu akriyo wuxuu yidhi waa salaad dhexdeed lausallibannakum fii juduuci naqli waan idin wada deldelayaa dhammaan haddaan idin wada deldeli waayo ee salaad buu ku jiraa hanjabaadda noocanna wuu bixinayaa salaaddii dee kama jabayso ila waa aayad qur-aan unbuu akhriyey haddaad waad heli kartaa ragcad adoo ku jira inaad faatixada qayb ka akrido baqara qayb kale ka akrido birabinaas qayb kale ka akrido salaadaadii ma way jabtay baa lagu odhan ma jabin shuruudaha salaada ka mid maaha faatixada kadib inaad suurad qura akhridaa ma aha shardi intaa doonto ka ama qur-aanka dhan ku dhammee ama qur-aanka midba ahayad yar ka soo qaado haddaba laamkaa laamulibtidaha ihi inkastoo magiciisa laysku qabtay wuxuu u khaas yahay innada oo qura ayuu galaa annadana waa ka mamnuuc wa tadkhulu way gelaysaa laamulibtidaa'i laamulibtiduhu bacda inna inna dabadeed ayay gelaysaa innadii almaksuurati la kasriyey faqad oo qura innada maksuurada ah oo keliya uunbay geli laamtaa laamulibtidihi'i meel kale oo ay gelaysaa ma jirto calaa arbacati ashyaa afar shay dushooda ayay geli afar shay bay geli afarta shay maxaynu nidhi waa khabarka inna iyo ismiga inna iyo khabarka iyo damiiru sha'niga afartaasay mid ahaan geli calaa arbacati ashyaaa afar shay dushooda ayay geli calaa khabarihaa khabarkeegii ayay geli bishardi kownihi waxa la shardiyaa ahaantiisa mu'aharan mid la dembaysiiyey uu yahay muhbatan oo muhbada oo la sugay oon manfi ahayn haddaba khabarku markuu qaadanayo laam shardi waa inuu yahay mu'ahar mid xagga dambe la mariyey haddii khabarku uu soo qadimo waa ka mamnuuc laamku shardi labaad ayaa jira khabarka waxaa loo shardiyaa inuu muhbad yahay ayaa la shardiyaa muhbad waa mid la sugay oona manfi ahayn hadduu manfi noqdo waa ka mamnuuc sidoo kale naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeyi waa khabarka inna oo laam qaadanaya inna rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaab ciqaabtiisu miday degdegaysa weeyi wa innahu ilaahay lagafuurun mid dembiga xoog u dhaafa weeye raxiimun aadna u naxariista haddaba ina rabbaka la sariicu lciqaab markaynu nidhaa aayaddaa qur'aankaa xarafka ini ihi waa xaraf naasikha rabbana waa ismigii inna oo mansuub ah sariicuna waa khabaru inna oo marfuuca laamka sariicu ku jira waa laamulibtide waana khabarkii ayuu galay khabarkaa sariicih laba shardi buu yeelanayay labadii shardi miyuu sitaa mise ma sito labadii shardiba wuu sitaa maxay kala ahaayeen labada shardi inuu khabarku mu'ahar yahay oo ismiga uu ka dambeeyo rabakabaa ismiga la sariic waa mu'ahar dee inuu khabarku muhbat yahay uuna menfi ahayn dee waa muhbat oo menfina ma aha wa inahu lagafuuru raxiimna waa lamiduun inadu waa xaraf naasikha ha'du waa ismigii inaad lagafuurunna waa khabarkii laamkan xaraf jaariyaan la moodin laamkan laamulibtidaa la yidhaahdaa ina ayuuna u gooni yahay laamka xarafka jaarkii kasruu sidan jiray laamkanina fatxuu sitaa wa inahu lagafuurun laamku hadduu xaraf jaar yahay liqafuur baa la odhan lahaa liqafuur kasraa la siin lahaa laamka xarafka jaar kasruu qaataa laamkanina fatxuu qaataa halkaasou ma hayno laamka laamul ibtidaha la yidhaah isagoo ayo dusha ka gelaya baynu haynaa eh, khabarkiisa uma hayna isagoo ismiga gelayaana waa kan wa calaa smihaa ismigeega ayuu geli waa ismu inna bishardi an yata'ahara inuu dib maro ayaa la shardiyaa khabarka inuu ka dib maro ayaa la shardiyaa maxaa shardiya markaa ismiga markuu gelayo waxa shardiya inuu dib maro oo xagga dambe uu maro sida aayadda qur'aanka ah oo kale inna fii daalika arrinkaa dhexdiisa waxa ku sugnaaday la cibratan cibro ayaa ku sugnaatay xarafka naasikhiihi waa inna ismigiisuna waa lacibratan lacibratan waa ismu inna oo mansuuba khabarkuna waa fii daalika ereygan fii daalikiihi waa jaar iyo majruur jaar iyo majruurkaasi waa fii maxalli rafcin oo khabaru inna ah haddaba ismigiibaa hadda laam sita waayo la sariicu markii dhawaydu laamka sitay sariicu muuna godnayn la sariicu horta ma godnaa dee khabarkaa godnaan jiray oo khabar buu ahaa hadalla cibratan laamka ka sitaa waa cibratane muxuu xarakaysan yahay wuu kordhigan yahay sow maaha yaa la kordhigi jiray markaa ismu ina ayaa la kordhigi jirayo ismu inna ahaan weey ismu inna shardi buu lahaa markuu laamka qaadanayo shardigaasi maxaynu ka dhignay inuu xagga dambe maro khabarkuna hor maro aaway haddaba la cibratan xagga dambe ayuu maray khabarkiina waa fii daalika jaar iyo majruurka ku jira wa calaa damiiri lfasli damiirka damiirulfasliga ah ayuu gelayaa haddana damiirulfasli damiirka damiirulfasliga loo yaqaan ee ismiga inna iyo khabarka barhtankooga gala damiirkaa ayuu laamkani iska geli doonaa waa laamka laamulibtidaha ah naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi inna haadaa kani lahuwa isagu alqasasu waa sheekooyin iyo qisas alxaqu dhaba kani waa qisooyin dhab a buu ilaahay yidhi haddaba xarafka naasikihi waa inna ismigeeguna waa haadaa khabarkuna waa alqasasu lahuwadaa bartanka ku jirtaana waa damiirulfasli damiirulfasligiibaa laamkii ayaa qaatay wa calaa damiiri lfasli damiirulfasliga ayuu gelayaa laamku naxwu qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi inna haadaa kani lahuwa isaga ayaa alqasasu qasas sheekooyin ah alxaqu dhab-a sheeko dhab marka la doonayo waa isaga wa calaa macmuuli lkhabar macmuululkhabarkana wuu gelayaa macmuululkhabarka haddaba macmuululkhabarku waa khabarku miduu ku camal falayo oo kii afraad ah ama kii ugu dambeeyey ah ayuu gelayaa macmuululkhabar bishardi taqadumihi horumarkiisa ayaa la shardiyaa macmuululkhabarku uu ka hormaro cala alkhabari khabarka waa inuu macmuululkhabarku xagga hore ka maro khabarka markuu laamka qaadanayo naxwu qawlika hadalkaaga oo kale weeyi inna zaydan ninka zaydihi lacamran camar buu daaribun garaacaya inna zaydan lacamran daaribun hadda lacamran baa laamsita lacamran waa macmuululkhabar waxaa ku camal falaya ereyga daariba oo lacamran waa mafcuulun bihi mafcuulun bihigaa waxaa nasbinaya daaribka oo khabarkiiya waa macmuulkii khabarku uu ku camal falayey wa calaa khabarka ka macmuulka u ah ayuu gelayaa bishardi taqadumihi hormarkiisa ayaa la shardiyaa cala alkhabari khabarka uu ka hormaro sida ina zaydan zayd lacamran camar ayuu daaribun garaacayaa ina zaydan zayd lacamran camar ayuu daaribun garaacayaa macmuululkhabarkiina wakaa halkaa waxaa inagaga dhammaaday laamka laamulibtidaha ah afarta meelood ee ina macmuulkeega uu ka galo afar meelood ayuu laamku degayaa laamulibtidi'ihi inna macmuulkeega ayuuna gelaya culimo halkanna wuxuu sheekhu inoo sheegayaa mas'alo kale mas'alada kaleu inoo sheegayaa waxay tahay inna iyo akhawaadkeyga maabaa la xidhiidhsata maa inna wa akhawaatuha maa ayaa la xidhiidhsan maadu markay la xidhiidhsato camalkii ayaa loo diidi sida faraha badan camalkii waa laga reebi ina wa akhawaatuha saw mubtadiya khabar dusha kama gelaynin mubtaduhu saw mansuub ma ahayn khabarkuna saw marfuuc ma ahayn bal hadda u fiirsada mubtaduhu muxuu ahaa mubtaduhu muxuu ahaa culimo mansuub bay inadu ka dhiganaysay iniya akhawaadkeed khabarkana marfuuc haddaba haddii ina wa akhawaatuha ay maa gasho oo ina maa la yidhaa maadaasi waa kaafo ama waa dhuljiif waxay dhacdaa ina waxayna ka dhacdaa camalka ama waxay ishortaagtaa inna waxayna u diidaa falkii shaqadii ay qabanayeen oo dhan maadaa ayaa u diidi innamaa yuuxa inama almu'minuuna ikhwatun uunbaad odhan inama almu'minuuna ikhwatun haddaba inama almu'minuuna ikhwatun marka la yidhaah hadday innadu camal samaynayso see la odhan lahaa inama almu'miniina muminiin jamacan mudakaru saalim baa ismu ina noqon lahaa marka la nasbiyana ya-baa lagu nasbin lahaa inama almu'miniina ikhwatun baa loogu dhawaaqi lahaa looguma dhawaaqin rabbi wuxuu aayaddaa qur'aanka ah ku yidhi inama almu'minuuna ikhwatun haddaba innadii ma camal samaynayso waa xarfu tawkiid uun maadan ayaa u diiday shaqada iyo camalka maada ayaa u diiday oo is hortaagtay almu'minuuna waa mubtade ikhwatunna waa khabar wa tatasilu waxa la xidhiidhsan maa kelmadda maaa laakiin laytada laba wejiba iyada ku bannaan layta haddii layta maa la yidhaa layta maa waxaa dhici kara inay laytadu camal samayso maada laga adkaado waxaa kaloo dhici kara inay maadu adkaato oo laytadu ayna camal samayn labada wejiba way jiraan wa tatasilu way la xidhiidhsan maa azaa'ida maada zaa'idadiihi waxay la xidhiidhsan bi haadihi alaxrufi xuruuftanay la xidhiidhsan fa markaa waxaa buraya camaluhaa camalkii xuruuftu ay camal samaynaysay ayaa buraya mubtadiya khabar bay iska noqonayaan ama ficil iyo faacil naxwu inama allaahu ilaahay ilaahun waaxidun waa ilaah qura haddaba inama allaahu ilaahun waaxidun marka la yidhaah innadaasi hadda caamila ma aha waa hayru caamila sababtuna waa maada la xidhiidhsatay allaahuda ka dambaysaa waa mubtade ilaahunta ka sii dambaysaana waa khabarkii mubtadaha inama allaahu ilaahay ilaahun waaxidun waa ilaah qura qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innamaa yuuxaa ilaya waa la ii waxyooday innamaa yuuxaa ilaya waa la ii waxyooday haddaba innadani ma camal samaynayso sababtuna waxa weeye maadaa la xidhiidhay sidaa darteed yuuxaa waaba ficil mudaaric oo majhuula awal horena mubtaday geli jirtay hadda inamaa markay maa ku biirtay wayba iskaga baydhay jumla ismiya oo ficil bayba iska qaadatay annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxidun ilaah qura inuu yahay ayaa laii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun annadaasi waa kayru caamila sababtuna waa maada la xidhiidhsatay ilaahukum waa mubtade mudaaf ah kumtuna waa mudaafun ilayhi ilaahunta ka dambaysaana waa khabarkii mubtadaha wa ka'annamaa zaydun zayd waxaa la moodaaba qaa'imun inuu taagan yahay ka'annadu hadda waa hayru caamila oo ma camal samaynayso sababtuna waa maa kaafa'a ayaa la xidhiidhsatay zaydunna waa mubtade qaa'imunna waa khabar walaakinamaa zaydun zayd ha ahaadee qaa'imun wuu taagan yahay laakinadu ma camal samaynayso sababtuna waa maada kaafada ah zaydunna waa mubtade qaa'imunna waa khabarkii mubtadaha ayuu noqonaya walacalamaa zaydun ereygaa zayda zaaida iska kordhiga wuu inaga hoos dhigaye walacalamaa zaydun buu ina yidhi walacalamaa zaydun zayd waxaa la rajaynayaa qaa'imun inuu taagan yahay lacalladu hadda waa kayru caamila oo ma camal samaynayso sababtuna waa maada kaafada ah ee dhuljiifka ah zaydun waa mubtade qaa'imunna waa khabar ilaa layta kelmadda laytaa ah mooyaane wuxuu ina yidhi maadu hadday la xidhiidho xuruuftan camalkii ayaa buraya ilaa layta layta mooyaane layta camalka eegu ma burayo taa ogaada laytadu laba weji baa ku banaanaya ku banaanaanaya marka layta maa marka la yidhaah caamilona waan ka dhigi karnaa hayru caamilana waan ka dhigi karnaa ilaa layta layta mooyaane fa yajuusu waxa bannaan fiihaa laytada dhexdeeda waxa ku bannaan alicmaalu camal siin ayaa ku bannaan walihmaalu ihmaalin iyo dayicidna way ku bannaan tahay sida layta maa zaydun ninka zaydihi qaa'imun miyuu taagnaado hadda laytadu may camal samaynaysaa haddaan layta maa zaydun qaa'imun idhaahdo may haddaan caamilo ka dhigayo seenu ku dhawaaqi laytamaa zaydan ninka zaydi zaydan baan fadxatayn siin laytamaa zaydan ninka zaydihi qaa'imun miyuu taagnaado binasbi zaydin zayd ayaa la nasbin wa rafcihi isla isaga ayaa haddana la rafcin gabayaaga gabaygiisana labada wejiba way ku soo arooreen qaalat alaa laytamaa hada alxamaamu lana ilaa xamaamaatina aw nisfihi faqadii gabayaaga odhanaya haada alxamaamu iyo haada alxamaama labadaba waa la wariyey in xamaamka la godo iyo inaan xamaamka la godin iska soo dhaaf halkaana mas'alo kale oo muhiim ah ayuu sheekhu inoogu darayaa oo ay la gooni tahay xuruuftan ayay ku dhacdaa xuruuftan aynu hadda marayno ee ina wa akhawaatuhaa mas'aladaasi waxa weeye culimo ina wa akhawaatuhaa shadka laga dayni ama xarafka eeg labada a marka aad aragto laba xaraf shadan markaad aragto wuxuu iskugu jiraa xaraf mudqama iyo xaraf mudqamu fiihiya labadaasuu iskugu jiraa muxuu iskugu jiraa baynu nidhi xaraf mudqama ah, mudqam mid la idqaamay oo la qariyey iyo mid mudqamu fiihiya mudqamu fiihi labadaa ayuu iskugu jiraa mudqam iyo mudqamu fiihi buu iskugu jiraa mudqamku waa ka hore la qariyuhu waa ka hore mudqamu fiihi lagu qariyuhuna waa ka dambe haddaba xuruuftan waxa bannaan xarafka dambe in mar kasta la xadfo xarafka dambe ayaa dhammaan la xadfi karaa markuu shadan yahay dee inna labada nuunoodka fadxisan xadaf maxaad ugu dhawaaqi inna labada nuunoodka fadxisan xadaf maxaad ugu dhawaaqi in anna labada nuunoodka fadxisan xadaf maxaad ugu dhawaaqi an laakina labada nuunoodka fadxisan xadaf maxaad ugu dhawaaqi laakin an labada nuunoodka fadxiisan xadaf maxaanu ku dhawaaqi kaan wa kaa waxaa la yidhi lacalla weligeed lama takfiifiyo lacalla lama takfiifiyo saa un bay weligeed ba u shidan tahay iyada iska daa lacalla laytana wax laga takfiifiyaaba ma jiro oo marka horeba ma shadnayn imise aynoo soo hadhay lixdii markaynu nidhi lacalla lama takfiifiyo laytana wax laga takfiifiyaba male markaynu nidhi labadaa inaga tuur imisaa soo hadhay afarta soo hadhay ayaa la takfiifinaya haddaba afartaa soo hadhay haddii inna la takhfiifiyo inna oo loogu dhawaaqo in haddii loogu dhawaaqo in waxa iska bannaan inay caamilo noqoto oo ismi iyo khabar ay qaadato waxa kaloo iska bannaan in muhmelo ay noqoto oo ismi iyo khabar waxay ku camal falaysaaba inayna jirin in caamilo iyo hayru caamilo labadaba way noqon anna haddii la takfiifiyo oo maxay la yidhaahdo an haddii loogu dhawaaqo waa caamilo uun kaanna haddii la takfiifiyo oo maxay loogu dhawaaqo kaan iyaduna waa caamilo uun laakinna haddii la takfiifiyo oo maxay loogu dhawaaqo laakiin xarfulcadaf bay ku biirtay xarfulcadaf bay noqonaysaayo hayru caamilo weeyaan mayla socotiin hadda halkaa ah. waxaynu aragnay wax laabud eh, hayru caamilo noqonaya iyo wax laabud caamilo noqonaya iyo wax laba waji ku bannaan yihiin saddexdaa qaybood buu kolkaa qaybtani noqonaysaa waxa mar kaste hayru caamilada ihi waa maxay marka la takfiifiyo waa laakin waxa mar kaste caamilada ihina waa maxay marka la takfiifiyo waa an iyo ka an waxaa labada waji ay ku bannaan yihiinna waa maxay waa in intaa ayaynu ognahay ereyga in a in sow maydaan arki jirin in ficilka mudaaric laba ficil jasmisa in laba ficil jasmisa ogow haddaba inay jirto in ismi iyo khabar qaadataana in waa innadii la takfiifiyey ismi iyo khabar bay qaadan ama muhmelay noqoni an sawmaadan arki jirin inay ficilka mudaaric nasbiso an maxay samayn jirtay ficilka mudaaric bay nasbis nasbinaysay sawmaa wa an tasuumu waa inaad ogaato ereyga an ihi haddaba inuu mararka qaar ismi iyo khabar isna u baahnaanayo wa tukhafafu waxaa la fudaydin in inna ereyga inna ah ayaa la takfiifin innada almaksuuratu la kasriyey hamsaheega la kasriyey innada hamsaheega la kasriyo ee inna loogu dhawaaqo waa la waa la takfiifin fayakuru waxa badnaanaya ihmaaluhaa in la ihmaaliyo ama la dayaco ayaa in la ihmaaliyo oo camalka loo diido fa yakuru waxa badnaanaya ihmaaluhaa in la ihmaaliyo camalkeygii la lumiyo ayaa badnaanaya naxu in kullu nafsin naf kaste lamaa calayhaa waxa dusheeda ah ama lamaa calayhaa xaafidun ilaaliyo ayaa dusheeda ah waxaan doonayaa in kullu nafsin intan aad arkaysaa waxa weeye inna mana camal samaynayso oo kullu waa la iska gotay in kullu nafsin naf kaste in kullu nafsin naf kaste lamaa calayhaa xaafid ilaaliyaa dusheeda ah haddaba in kullu nafsin ma aha ha odhan in kullu nafsin ma aha ha odhan wa yaqilu waxa yar icmaaluhaa in la camal siiyo intu ay ismiya khabar qaadato naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiioo kaleba weeyi waina kulan baa qoran waina ma aha wain baa hadda loo jeeda wain kulan dhammaan ma jiro lamaa la yuwafiyanahum haddii kale waa lasoo xaadirin lamaa welibana aan takhfiifiyo wain kulan dhammaan wax jiraaba ma jiro lamaa la yuwafiyanahum haddii kale waa loo oofin camalkooga inta lasoo xaadiriyo waxaan doonayaa wain kulan ereyga in ah hadda waina ma aha marka loogu dhawaaqo wain kulan markaan idhaa ereyga in ay ismi iyo khabar buu u baahan yahay ismigiisii waa kulan khabarkiisuna waa lamaa lamaa hashadin lamaa ka dhigmaadu si ay u noqoto naafiyo lamaa la yuwafiyannahum ama ilaa oo kale si ay lamaana waan odhan karnaa bimacna ilaa oo kale ah fii qiraa'ati man khafafa cidda takfiifisay qiradooda in iyo walama in iyo lama cidda takfiifisay fi laayatayni labada aayadoodba cidda takfiifka kula timid wa talzamu way laazimi allaamu laamtu way laazimi ereyga allaamu yo miimka inoo goda wi naga kasriyee wa talzamu way laazimi allaamu laamtu way laazimi fii khabarihaa inta khabarkeega ayay laazimi idaa uhmilad marka la ihmaaliyo ee ayna caamilada ahayn intu haddaba haddayna caamilo ahayn khabarkeega waxaa lagu darayaa laam haddayna qariina jirin culima hadayna qariina jirin hadday qariina jirto qariinadaa lagaga maarmay bal hadda eega khabarkan laamka sita wain kaanat lakabiiratan ilaa cala alkhaashiciin wain kaanat lakabiiratan ilaa cala alkhaashiciin hadaba aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay wain kaanat lakabiiratan ereygan in ama tii labada ficil jasminaysay baad moodaysaa waa mukhafafa min ahaqiila wain kaanat ficilkan kaanat ama haysaa waa kayru caamila markaa intani kaanad baa iskaga xidhiidhsatay wain kaanat lakabiiratan wain kaanat hadday ahaato ha odhan markaad ahayda macnaynayso intii labada ficil jasminaysa ha ka dhigin wain kaanat hadday ahaato ha odhan waxaa tidhahaa wain kaanat waxa weeyi lakabiiratan mid weyn ilaa cala alkhaashiciin dadka khaashiciinta adushooda mooye aaway haddaba intu waa hayru caami waa innadii oo la takfiifiyo in loogu dhawaaqay oo haddana la ihmaaliyey inna oo la takfiifiyo in loogu dhawaaqay aaway hadda laamkii aynu nidhi wuu laazimaya wain kaanat lakabiiratan lakabiiratan laamkan ku jira ayaynu ka dhignay watalzamu laamu laam ayaa laazimi fii khabarihaa khabarkeegii ayuu laam laazimi khabarkii ayuu laamku laazimi idaa uhmilad marka la ihmaaliyo macnuhuna uu daahiri waayo welibana waxaa la diidayaa inaad intii naafiyada ahayd aad moodo laakiin hadduu macnuhu daahiro ama qariina ay jirto waxba looma baahna sida gabayaaga sharaxeennu uu qorayo oo kale ana bnu ubati daymi min ali malikin wain malikun kaanat kirama almacaadini ana anigu ibnu ubaatidayn dulmiga kuwa diida wiilkoogii ayaan ahay oo min aali maalikin ree aalu maalik ah ana anigu ibnu ubaatidayn dulmiga kuwa diida wiilkoogii ayaan ahay oo min aali maalikin ree aalu maalik ah wain maalikun halkaasaan doonaynaa wain maalikun intaa waa inadiioo la takhfiifiyey haddana laamka khabarkii lagu khabarka laamkii lagu dari lahaa waa laga daayey waayo naafiye inayna iska cadda waa qariino ninkani waa reer reerkooga ma caayayodee haddii naafiye laga dhigo cayibaa ka dhalan haddii naafiye laga dhigi waayo mukhafafo laga dhigana ammaan bay noqon dee ninku reerkooga miyuu caayaya mise wuu ammaanaya waar uu ammaanaya ana anigu ibnu ubati daym dulmiga kuwa diida wiilkoogii baan ahay buu yidhi anigu ab iyo abtirsiin baan u leeyahay dulmiga inaanan ogolaanin ana anigu ibnu ubati daym dulmiga kuwa diida inankoogii ayaanahay oo min aali maalikin ree aalu maalig ah wa in maalikun ree maalig kaanat waxay ahaatay kiraama qabaa'ilka marka la eego usuushooda asalka ugu sharafta badan reeruun reerka ugu sharafta badanina waa reerka iyaga buu haddii intaa naafiye aan ka dhigo reerka iyagu sharaf male buu noqonaya waxaa la fahmay inayna qariina meesha taallo laamkii waa laga maarmay wain maalikun kaanat la kiraam waxba la odhan maayo wain maalikun kaanat kiraama almacaadini aayar baa kiraam la odhanaya halkaa waxaan kaga soo baxnay culimo inna marka la takfiifiyo maxaa fara badan baynu nidhi inna oo la takfiifiyey icmaaluhaa maxaana fara yar baynu nidhi inna oo la takfiifiyey inna marka la takfiifiyo waxaa fara badan baynu ihmaaluhaa maxaana yar baynu nidhi icmaaluhaa hal qodob baa waajibay waa maxay laam ayaa waajibay xilliga muhmalada ay tahay qariina haddayna meesha jirin bal anna aan eegna anna marka la tafiifiyo kitaabkeennii ruuxulixraabkaan ku soo qaadanay annada mukhafafada ah axkaam badan oo ay leedahay wa idaa khufifad marka la takfiifiyo anna baqiya icmaaluhaa camalsiinteedii baaqi bay ahaan annadaasi iyaduunbaa shaqayn walaakin yajibu waxa waajibaya an yakuuna smuhaa ismigeegu inuu noqdo damiiro shani damiirka damiiru shaniga ah maxduufan isagoo la xadfay wa idaa khufifat anna anna marka la takfiifiyo baqiya waxaa baaqi noqon icmaaluhaa icmaalkeedii iyo camalsiinteedii walaakin yajibu waxa waajibaya an yakuuna smuhaa ismigeegu inuu noqdo damiiro shani damiirka damiiru shaniga ah maxduufan oo la xadfay haddii anna la takfiifiyo an loogu dhawaaqo horta ogow inayna muhmalo noqonayn waa caamilo sidiibay ismi iyo khabar ugu baahan tahay laakiin ismigeega waxa waajiba inuu noqdo ismi damiiru shaniya oo maxduufa waa ismi damiiru shaniya oo maxduufa khabarkeeguna waa jumle la soco wayajibu waxaa kaloo waajibaya wayajibu an yakuuna khabaruhaa halkaa an yakuuna maydin yidhi an yakuuna ayaa inaga xadfana la socda kitaabkeenna waxaa halkaa ka maqan kelimatu an yakuuna wayajibu waxaa kaloo waajibaya an yakuuna inuu ahaado khabaruhaa khabarkeegu inuu ahaado jumlatan jumlo inuu ahaado khabarku waa jumlo waxaa kaluu sheekhu ka aamusay anta iyo jumladan ka dambaysaa hadday ficliyo tahay faasil baa jira afar mee afar shay oo lagu kala fasliyo wayajibu waxaa waajibaya an yakuuna khabaruhaa khabarkeegu inuu yahay jumlatan jumlo inuu yahay sida calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shanigu inuu yahay anhu haadaasi waa damiiru shani anta ayay ka maqanta waa ismigii anhu shanigu inuu yahay sayakuunu waxa ahaan doona minkum idinka waxa idinka mid ahaan doona mardaa kuwa jiran ama buka sayakuunu minkum mardaa waxa weeye markaa jumladii khabarka dhacday antani hadday tahay ta ficilka nasbisa sayakuunu baa lagu weydiin maxaa loo nasbin waayey calima an sayakuunu waan maxaa sayakuunu loo nasbin waayey baa lagu odhan waidaa khufifad marka la takfiifiyo kaanna kelmadda kaanna ah marka la takfiifiyo baqiya waxa baaqi noqon icmaaluhaa camal siintii ayaa baaqi noqon waa la camal siinayaa kaanna haddii la takfiifiyo icmaalkii baaqi buu ahaan oo kaan la yidhaah wayajuusu waxa kaloo bannaan xadfu smihaa ismigeega in la xadfo ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi kaan dabyatun tacduu ilaa waariqi selem gabayaaga odhanaya ama kaan dabyatan ama kaan dabyatin wejiyo badan ayaa meesha ku sugan wayajuusu waxa bannaan xadfu smihaa ismigeega in la xadfo ka qowlihi sida gabayaaga qowlkiisa oo kale gabayaagu uu ku leeyahay kaan dabyatun deeraabad moodaa tacduu laacaysa ilaa waariqi salam sarmaanta caleenteeda ninkani inan buu tilmaamayey deero ayuu u ekaysiiyey xagga deero welibana deeroo dhan ma aha deero sarmaan laacaysa buu yidhi deeradu hadday geed laacayso adug riyun ka soo qaad ridu hadday geed laacaysa ama caleen qoorteedu ma isku dhegan tahay mise way kala saartaa qoorta way kala saaraysaa saasay u kala saaraysaa kolka inanta wuxuu uga jeedaa uu ku ammaanayaa qoor dheeri kolkaa wuxuu yidhi deero ayaad moodaa sarmaan laacaysa laacidduna dee sii kala jiidid ayay noqonaysaa soomaaliga waxaynu naqaanaa inay soomaalidu aad inanta ugu ammaani jireen deero oo kale inay tahay ama xagga indhaha ha uga ekaysiiyaan oo indhadeeraley ha yidhaahdiin ama xagga qoorta ha uga ekaysiiyaan hooyooyinku waxay yidhaahdeen waan taakinoo toban waxba u dheer markay inanta ammaanayaan qoorteeda kolka qoordheeridu inanta ammaan bay u ahaan jirtay weligeedba dhuubniduna sidoo kale ammaan bay u ahaan jirtay waxay odhan jireen soomaalidu golweyn lama guursado gabadhu hadday golweyn noqoto iyadoo inana hadday dhuubato lama guursado ayay odhan jireen golweyn lama guursado kaan dabyatun baynu u jeednaa markaa wa in khufifad haddii la takfiifiyo laakina haddii la takfiifiyo wajaba ihmaaluhaa in la ihmaaliyaa waa waajib laakina haddii la takfiifiyo oo see la yidhaa laakin in la ihmaaliyaa waa waajib maxaa inoo soo hadhay lacalla iyada uu ka aamusay maad arkaysa inuuna ka hadal sababtu uga hadli waayo waa maxay dee lama wada takfiifiyo inu nii way iska shadan tahay haye laytana wuu ka aamusay layta muxuu ga aamusay laytana wax laga takfiifiyaaba kuma jiro ayaynu nidhi in sha allahu tacaala cashirkeenni maanta ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala alaa